bismillahi raxmaan kulan wacan wanaagsan saaxiibyaal idalkiin meel waliba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiya ee magaalada tan muqdisho mar kale barqan wanaagsan saaxiibayaal waa talaado taarikhdu ku beegan afariyo tobanka februaayo sanadkuna waa labaatan qodobada barnaamijka ogaal haddii ala yaraado aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona dagaal khasaare geystay oo maalintii sagaalaad ka socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ee laascaanood ayaan idiin haynaa faahfaahina dheeraadan waxay ka soo baxayaan dagaal ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaan u dhow deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose qodobada kalaad maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada amniga caasimaddu xalay howlgal ay sameeyeen muqdisho waxay ku soo qabteen dad lagu tuunsan yahay inay al-shabaab ka tirsan yihiin waxaana ay sheegeen in al-shabaabkii ugu badnaa ay muqdisho ay soo galeen duufaano khasaare geystana waxay ku dhufteen dalka new zealan iyo qodobada kaload maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya isgaashaanbuurta neto oo sheegtay inay diyaarinayso saanad milatari oo lagu caawinayo dowladda yukrain oo dagaal kula jirta dowladda ruushka qodobadaas iyo dabcan wixii hor inagu soo kordho intaynu barnaamijka ogaal ku guda jirno ayaad ku ogaan doontaan xubnihii joogtadaha ah ayaa qayb ka aha barnaamijka ogaal u diyaargarooba dhegeysiga barnaamijkeena ogaal jacaylkiyo qolqolaa la sheegiyo kala qaybsanaantiyo qabyaladu jeclaatee bal maxau qamaamuday qaloocaani qoyskugu qaqoobayo hawanida ku joojo eekugu qamaamuday qabyaladu sideedaba axariyo dhibaatiyo waa qaaxa iyo cudur iyo qamacda naarte

howlka eebbaqaato humanida wanaagiyo howlka eebbaqaato wasdaquba xumaantaan dee looma elay wartoomiye intaad khilaafteen waayaa dhegeystayaal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh naxariis saaxiibyaal mar kale waxaan saaxiibyaal aynu ku bilownay barnaamijka ogaal caasimadda dalka waan usoo noqonaynaye muqdisho waan kusoo noqonayna laascaanood ayaan ku hormaraynaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isbuucii labaad maalintii sagaalaad waxaa ka soconaya dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada deegaanka ee hubeysan iyo sidoo kale ciidamada somalilan weerar xalay fiidkii bilowday ayaa ilaa iyo imika socda dagaalkaas dhiig badan ayaa ku daatay sida lagu soo waramayo khasaare kala duwan ayaa jira oo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya ma jiraan ila madax bannaan oo si toosa ah uga warbixin karo khasaaraha inta u dhan yahay laakiin wararku waxay sheegayaan in khasaare aan la hubin tiradu intay dhan tahay ay halkaasi ku kala gaartay dhinacyada dagaalamaya dagaalku weli waa socdaa waxaana la maqlayaa rasaasta noocyadeeda kala duwan iyadoo madaafiic ay ku dhacayaan xaafado ka tirsan magaalada laascaanood iyo agaarkeeda tirada dhaawacyo ah ayaa la gaarsiiyey cisbitaallo ku yaala laascaanood iyo deegaano kale waxaana halkaasi ku sugan ee eh, ciidamada dagaalamaya wararku waxay intaasi ay ku darayaan in dagaalku uu sii xoogeystay eh, saakay aroortii welina dadka deegaanku waxay soo warinayaan in jugta rasaasta xoogan oo la adeegsanaya halkaas ay ka dhacayso intaynu barnaamijkeena ku guda jirno ogaal ayaan dib ugu noqonaynaa ee eh, laascaanood wixii waraa kusoo kordhana waan idiin tabinaynaa saaxiibayaal balse markan caasimadda dalka ee muqdisho ayaan kusoo noqonaynaye ciidamada amniga ee caasimadda xalay waxay howlgallo ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir waxaana howlgalkan ee eh, ciidamada amniga qeybahooda kala duwan gaar ahaan booliiska qeybihiisa kala duwan howlgalka intiisa ugu badan waxau ka dhacay degmada hodan gaar ahaan qeybta weli ow cade taliska qeybta weli ow cade iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa howlgalkan faahfaahin ka bixiyay waxayna sheegeen in ay soo qabteen dad lagu tuunsan yahay in ay falal amni darro ah ay ka maleegayeen caasimadda ujeedka howlgalkan ayay ku sheegeen inuu yahay sidii al-shabaab looga ciribtiri lahaa muqdisho ciyaal weerada rabshadaha ka wada muqdisho kooxaha kale ee waxyaabaha mukhaadaraadka ama maanka duuriya ka ganacsada iyagoo sheegay in howlgalku uu jiye badan lahaa howlgalku markii uu soo dhammaaday kadib guddoomiyaha degmada hodan iyo taliye ku-xigeenka ama ee eh, kusimaha ee eh, qeybta weligo cadde ayaa warbaahinta la hadlay waxayna faahfaahin ka bixiyeen howlgalkii xalay laga sameeyey hodan gaar ahaan weliyow cadde haddaad weliyow cadde adoo ku nool garawaa gurigaaga ka soo saarto annagoo fulinayna amaamiirta madaxweynaha tii ra-iisul wasaaraha tii guddoomiyaha gobolka abaalmarinaad nugu leedahay anaa afkooda ku hadlaya caaw lacagaad shaqaysanay baagamuudaa tah cali jaytaba inta soo qabtay uu lacag ku dhiibay soo maogide noo keen asagoo nool caawo lacagaan idinku siinaynaa waa ognahay amni darada kale ood ka caawanaysaan oo meelaha kale idinkaga imaanaysa waa ognahay inaan ayadana idinka difaacno oon idinkaga difaacno amnigiina sugnaan rabnaa habeen iyo maalin idinma kala dad socda maahayn anaga xaafaddaan idinla joognaa dadaan idinku soo agdaadsannay kuwa idinkoo kalea noolokiin jooga xog badanaan ka haynaa guryaha qaar meelaha la degan yaho xeradan qaxootiga iyo meeshaan iyo buuladaan iyo wax dhan waa ognahay guri aanan ogeyn iyo mid gaar aanan ogeyn iyo midaan noo calaamadaysan qof aanan informationkiisa ma jiro kuwaan informationka gooni u hayno annaga gooni ula baxayna laakiin dadka muu digto waa habeen dambe markaan gurigaaga kugu nimaado ma aadan ii digin ma i dhigi kartid waxaan idinka rabnaa amniga inaad qayb ka noqotaan waxaan kaloo rabaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya taliyaashan iyo halkaana ka faa'iidaysanaya waxaan rabnaa degmooyinkan ama degmadan hodan waxaa ku yaalla xeryo ciidan waa ogna xabadaha iyo dhibaatada iyo waxa ka jiraan ogna waxaan rabnaa halkaan inaan fursaddan uga faa'iidaysto shacabkan iyo dowladdii qaybeedii kala duwan iga joogo maamulka gobolka banaadir waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano ciidanka socda ee xeryaha ka soo baxa qoryaha sita ee racanraxanta u socda ee dadka shacabka ku dhibaa dariiqyada waxaan rabnaa iyadoo booliskii iyo niisa iyo maamulka gobolka banaadir isla jooga waxaan rabnaa xeryaha ciidamada ay ku jiraan in ciidamadaas aysan soo marin hay-adaha amniga idinku filan ayagaa waajibkooda ka gurta qorigiisa xeradiisa ha dhigto ciidan mooto saaran oo shishan u socdo ma aqbalayna ayagana ma aqbalayno ammaankaan rabnaa inaan ka shaqayno waxaan kala rabnaa kuwa seefaha wata iyo ciyaal weerada edabdarada ku jirta oo aad taqaanaan inaad ayagana nala wadaagtaan gacan biraan ku qabanaynaa ma ogelin burcad ma ogelin askari shaati doolo wato dad booba shabaab ma ogolin dhammaan intaasoo dhan ma ogolin waxaan idinka ballan qaadinaya inaan idinla shaqayno idima idima idima waxaad idinku raalli ku tihin aan idinkugu shaqaynaynaa waxaad tihiin muwaadiniin waxaad tihiin dad sharaf badan waxaad tihiin dad ixtiraam badan waa intiina wanaagsanna waa u mahad celinaynaa inta kalena idinkaan rabnaa garawaa gurigiina inaad ka soo saartaan annaga garawaa inuu magaaladan joogo oo maqaayad ka shaqeeyo oo biyo shubo oo hutaalka joogo oo farmasha ku jiro oo isbitaal ku dhex jiro oo maqaayad ku dhex jiro ma rabno waxaan rabnaa inaad nala shaqaysaan gacanna siisaan waxaan rabnaa inaad meel ammaana ku jirtaan xilligaanoo kale inaad magaaladiinna marraan rabnaa waxaan sidaasoo kale aad gacan naga siisaan haddaad aragtaan meelaha daraagiska lagu gadaa oo ku yaalla xaafadiin daraagisku waa dhibaato kale waa masiibo kale naga caawiya ayagana noo soo tilmaama meel hebel waay dabakaayo hebel waay kugu soo noqon meelaha kaleoo nimanka iyo naagaha iyo waxaad ka shakidaan war dhammaan guriga aad ka shakida adugu nookeen abaalmarin ku qaado maadan lacag iyo wax rabin oo aadan rabin inaad magaalada joogto baagamuudana waa idinka dha ma waxaan ka shaqaysataan ma shabaabkan dadka safrinaa ka shaqaysataan ma ka shaqaysataan waxaan dhibaatada idinku haya diyaaraan idiin nahay raalli ahaada waa isla joognaa annagii oo ciidamadii iyo madaxdii ciidamada iyo guddoomiyaashii degmooyinka weligow cadda afar degmo ah aa ah, halkaa idinla joogay gudoomi ku-xigeenadoodii iyo amnigoodii iyo siyaasaddoodi dhammaantood idinla joogo nimanka nabadiidka ah ee khawaariijta ah ee dadka soomaaliyeed dhibkan aa aragteen ku haya ee dagaallada hadda meel kastoo ay uga socdaan ee gobollada laga soo faarujiyey waa ogtii magaalada muqdisho soo galeen waxaa lagala dagaalamay cirkaa lagala dagaalamay dhulkiiyaa lagala dagaalamay dhaqaalihii baa lagala dagaalamay warbaahintiiaa lagala dagaalamay oo ogtihiin intiina hadda meesha fadhisa qof aysa dhibaatays qof aysa dhibaatayn kuma jiro haddaysa adigu ku dhibaatayn ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo meel kasta waa ogtihiin wixii qaraxay magaaladan ka dhacaya oo hadda qaraxii sooba ugu dambeeyey dadaan waxba galabsan oo masaakiin ah oo danyar ah oo muxuu ah xamaalata ayaa meeshaa ku dhibaatoobe waxa aan raadinayno bulshada hadda meeshaan caawa iskugu soo baxday oo halkaan la isugu keenay waxaan rabnaa marka koowaad horta gacansiinaan lain weydiisanaya si nima nimankaas khawaarijta ah ee horumarkii dalka hortaagan ee nabaddii hortaagan ee bulshada muxuu ahaa dhibkaas har iyo habeen joogto ku haya maalin kasta qof aan waxba galabsanayn ay dilaan qof aan waxba galabsan ayay qarax la beegsadaan dagaalka lagula jira nimankaas magaalada muqdisho uu soo gala intii naas caawa hadda meeshaa fadhisa qofba guri aa laga soo waday qofba guriga ka soo toos intaasuu ku dhex jiraa qofkaan raadinayno yaah qofka aan raadinayno halkaasuu dhex fadhiyaa dhallinyarow odayaalow waxaa laydinka rabaa qofkaa gurigaaga ku soo dhowaynayso qof muxuu ahaa aan la garanayn oo meel kale ka soo cararay oo aad degmadaada ka soo rajisgarayn oo aadan steeshinka ka soo rajisgarayn gurigaaga ha soo dejin qolaa ka kirayse konton dollaraa oo kirayse qaraxuu ku farsameeyey asagoo wax farsamaynaaya aa wax qarxeen gurigaagii iyo ilmahaagii iyo ehelkaagii oo dhan konton dollar dollaraa dhaafsata ilaa marka hore degmada maada geyn saldhigga maada geyn maada soo qorin maada soo sheegin qori buu meesha la soo gale laamaha amnigu ceersanaya gurigii soo gale waa ka dhex dagaalama gurigaagii iyo ehelkaaga waa ku dhibaatoobeen waxaa laynka codsanaya marka koowaad qofkaa gurigaaga soo dejinayso soo rajisgaree soo qor degmada aad degan tahay waaxda aad degan tahay laanta aad degan tahay ka soo qor sidaa beri ka maalin ugu dhibaatoobin waa ogtihi nimankaas dalka oo dhan bay dhibaato ku hayaan caalamka oo dhan bay dhibaato ku hayaan gaar ahaan annaga dhibaatay nugu hayaan ma shaqo tegi kartid waxba ma beri kartid ma cubaadaysan kartid intii waa hortaagan yihin waxaa laynka rabaa qofka aa gurigaaga soo dejinaysa oo ku celinaynaa mar kale qofka aa gurigaaga soo dejinaysa habraaca soo marsii waxaa kaloo laynka rabaa nimankan haddaadan bulshada iyo laamaha amniga aysa isku xirnayn lagaba adkaa karo gacansiinaa laynka rabaa inaad la shaqaysaan qofkaa garan weyso inaa meesha kuugu dhow buliisaa jooga wicitaanka waa saalay waa free waa ku dhufanaysaa waxaa leedaha qofaan gara waaye ah, xaafaddeeda ku cusub gurigaasuu soo degey meeshaanuu socsocday waxbuu xabaalahayay waa ka shakiya ha la soo gaaro intaa madhigay kugu taa eh, war intaa dhimayn ku taa hoosaa loo hadlaaya meeshaan marka caawa waxaan rabnaa dadka halkaan ugu degan dad aan ka shakinaa ku jira inaad marka koowaad isdejisaan dul qaadataan wakhti bay qaadanaysaa in la kala xulo waa lagu soo noqnoqonaa habeen kasta hawlgala dhacaya yahay taliska haweliyow cadde iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada hodan ayay ahaayeen howlgallo xalay laga fuliyey weliow cadde oo ka tirsan degmada hodan iyo qeybo kale oo ka tirsan isla degmadaas ee caasimada dalka ayay faahfaahin ka bixinayeen howlgalkaas oo ay sheegeen in lagu soo qabtay dad la tuhunsan yahay inay la shaqeynayeen al-shabaab markana jubbaland ayaan aadeynaye faahfaahin dheeraada ah. waxay kasoo baxayaan dagaal ciidanka dowladda iyo sidoo kale ciidanka daraawiishta oo isku garab ah iyo kuwa al-shabaab ku dhex maray deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubada hoose dowlaadka magaaladaas waxaa ah, lagu soo waramayaa in al-shabaab ay weerar ay ku qaadeen fariisin ay ku lahaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ee daraawiishta khasaare xoogan ayaa kala gaaray dhinacyadii dagaalamay sida wararku ay sheegayaan dagaalkaasi oo saacado qaatay balse ciidamada dowladda ayaa faahfaahin dheerada dagaalkaasi ka bixiyay waxay sheegeen in toddoba xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab ay dileen sidoo kalena ciidamada dowladda ay iyana ay laga dilay ku dhowaad laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda aagi janay cabdalla waxaa ku sugan ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa milatariga soomaaliya maalmo ka hor ayna ahayd markii degmada afmadow ee isla gobolka jubada hoose weerar al-shabaab ay ku ekeeyeen qaraxyo ku bilowday halkaas oo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ay ku sugan yihiin iyo aageeda waxaa ku sugnaa ciidamada ee eh, qeybta afartan iyo saddexaad ee xoogga dalka oo maalmo ka horsheegay inay diyaar u yihiin dagaal ka dhan ururka al-shabaab sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada jubbaland laakiin waxaaba la arkayaa in al-shabaab iyaga laftoodu ay weerar ku qaadayaan ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ee ku sugan deegaanada jubbaland markana milatariga soomaaliya waxa uu sheegay inay adkeeyeen amniga ee xarunta gobolka jubbada hoose ee magaalada marka howlgallo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay degmadaas ayay ku sheegeen milatariga soomaaliya in ujeedkiisu ahaa sidii loo adkeyn lahaa amniga marka iyo guud ahaanba gobolka shabeelada hoose waxaana howlgalkan ee qeybta afariyo tobanaad ee ciidanka xoogga dalku ay ku sheegeen in muhiimadiisu ay tahay sidii loogu diyaargaroobi lahaa la dagaalanka ururka al-shabaab ee gobolka ee shabeellada hoose sidii looga saari lahaa waxaa howlgalkaas kadib warbaahinta la hadlay taliyaha guutada afariyo tobanka oktoobar qeybta afariyo tobanaad isagoo marka ku sugan ayuu kulan u dhexeeyey laamaha amniga iyo sidoo kale maamulka degmada kadib warbaahinta la hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii laga hadlay waxaana uu yiri waxaa shirkaa isugu yimid maamulka degmada iyo nawaaxiga degmada marko janaale buufow shalambood buulamareer iyo golweyn oo intaa waxay ka wada socdeen laamaha amniga saraakiisha ciidanka noocyadiisa kala duwan hadday ahaan lahaayeen kuwa ka socda militariga kuwa ka socda booliska iyo saraakiil oo iyagana ka socota nisa maamulka degmadan ugu gudoomiyaha maamulka degmada ugu horeeya shirka gudoominayay marka waxyaabaha markaa shirkaas lagu soo qaatay waxaa ka mid ah amniga guud ee degmada iyo deegaanada degmada hoos imaada amnigaasoo loogu hadlayay haddee noqon laheeday ee eh, falalka gurcan ee sameeyaan kooxdan argagixisada ee al-shabaab oo ilaa hadda dowladdu ay ku dhawaaqday in dagaal lagula jiro dagaalkaasna wuu sii socon doonaa hadduu ilaa idmo ilaa ilaahay guusha uu ka keenayo guushana hadda barteed way muuqataa eh, waxaana rajeynayaa insha allah eh, qolooyinka argagixisada inay jabaan wayna jabayaan waxaa kaloo meesha amniga wax loogu hadlaya kamid aheeday waxyaabaha yaryaroo shaqaaqooyinka ah oo kuwa ay abuurayaan dad wax magarato ah oo raba in amniga xaggiisii ay ka sameeyaan carqaladeen taana go-aan waxaa laga soo qaatay oo wada jir ah oo maamulka degmada iyo saraakiisha dhammaantooda ay ka wada qaateen go-aankaasoo ah qofkii ama kooxdii isku dayda inay abuurto qalqalaaso amni daro ah in aan loogu harin meel walba uu tago iyo meel walba uu joogabo taana waxawaay go-aankeeda wuu cadyahay waana la arki doonaa natiijooyinkeeda inkastoo hadda aynan jirin waxyaabo badan hadda laga dhawaajin karo oo lidi ah laakiin waxbaa noo muuqda haddaan nahay laamaha amniga gudoomiyaha degmadana isagana kheyr allaha siiyo shaqadiis asoo gudanayo wuxuu halkan ku soo saaray bayaan ah laamaha amniga in ay amar cad e u qabaan qof walba ama koox walba oo isku dayda in carqaladeen ay ku samayso dhanka amniga in gacan biraa lagu qabto eedoo wada jira marka ugu dambeen eh, waxaan rajaynayaa eh, dadka degmada marka iyo guud ahaan iyo gobolka shabeellaha hoose in ay ku riyaaqi doonaan eh, wixii falcelin ah oo laga sameeyo amniga waxa quseeya eh, intaas kadib waxaan ka codsanayaa shacabka meel alle meeshay joogaan oo deegaanada hadda aan soo sheegnay ah iyo degmada naftirkeedaba hadday arkaan falal carqalad ku ah amniga inay laamaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan ee la soo xiriiraan innagana sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan wax ugu qabanina hadduu ilaa idmo waxaana rajaynayaa wada shaqeyn wacan halkan bayaan waxaan kasoo jeedinayaa iyadana ah ama codsi ah anoo laii wakiistay inaan u hadlo meediyaha in maxkamadda ciidanka qalabka sida ay degmadan ka furato eh, xafiis oo lagu maxkamadeeyo dembiilaha geestaa dembiyada carqalada ku ah amniga aadaan ugu mahad celinayaa codsigaasna waxaan rajaynayaa inay maxkamaddu ay aqbasho waayahay saaxiibayaal kaasi wuxuu ahaa taliyaha guutada afariy tobanka oktoobar qeybta afariy tobanaad ee ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka shabeelada hoose gaar ahaan magaalada marka weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal marqa wanaagsan ayaan idin leenahay waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana jowhar shabeellaha dhexe ayaan aadeynaye gudoomiyaha maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe waxa uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey weerar shalay nin hubeysan oo askari ah oo maxkamadda horteeda ee degmada jowhar uu ku dilay wiil labo dhalinyaro ahaa markaas kuwaas oo lagu soo eedeeyey ama ku eedeysnaa inay dil horey ay u geysteen ninka wax dilay ayaa la sheegay inuu ahaa aabbaha dhalay wiilka la dilay oo ahaa wiil da-yar oo lagu dilay xaafad ka tirsan jowhar xukumanayaasha ayaan inta aan dacwadooda la qaadin ka hor waxaa ninkan la sheegay inuu rasaas ku furay halkaasna ay ku geeriyoodeen dhacdadaasi sida ay u dhacday iyo halka kiiskan uu kasoo bilowdayba waxaa faahfaahin dheeraada ah ka bixiyey ee gudoomiyaha maxkamadda gobolka shabeelaha dhexe oo la hadlay wariyeen xasan maxamed xuseen sida ka dhacday waxa waaye waa jirtaa sax waaye waxa waaye laba nin oo maxabuusa maxkamada la hor keenay ma garatay haye markii la hor keenay maxkamadda waxay dib ugu celisay markii yani xabsi xalaalay u samaysay waa markii ugu horeysa maxkamadda la keena nimanka markii koowaada la dhegaystay hadalkooda marka waxaa jirtaa dhowr jeer ayaa la dhegaystaa kiis kasta ma garat meeqa maraa la dhegaystay kiiskan kiiskan markii ugu horeysa la dhegaystay koowdii waay haye marka Eh, halkii maraa la dhegaystay waa la baxay waxaa layidhi bawlkiyaa lagu celiyo waa la baxay markii maxkamada ka baxeen banaanka u baxeen iyaa niman waxay sameeyeen inay hor dhigtaan baabuurkiidii baabuurkii lagu waday inay hor dhigtaan baabuur kale oo cabdibila hor dhigtaan ay la degaan labada nin meeshana ku dilaan magarad marka labada shaksi ba eedeysanaal miyay ahayn labadoodaba eedaysana eh, ay ahaayeen laakiin wax lagu haayo ma jira iyagana waa tafireenoo wax waxba maqam waxna ma arkin ay dhaheen wax aan dilnay ma lahaydeen bilaa lagu eedeeyey inay yar inay jireen marka waxay jireenna ma aysan noo sheegin cid caddaysa oo markhaati ahna ma la haayo ma garad waa ku fahmay eh, marka maxkamaddu eh, wax dembiga ku weysay soo maha weynaan iyo lama gaarin ba macnaha ah, baaritaana loo celiyey baaritaankii tiiba aan la gaarinba hade waaba oo baaritaanka socdo waaba eh, isla markiaa la dila eh, macnaha saas kiisaska saas oo kale ah, saddex mar afar maraa la dhegeysaa ma garata marka eh, dadka dhibaatadana bedilka geysanaya marka hore maxkamadda miyay joogeen oo wax ka dhegeysteen mise banaanka ka yimaadeen oh, wallaahi ma garanayno kulleyba nin dhibana waa nala jiray wa waa jooga oo dhibanaan dhahay allah macnaha waa ku jiray asigaan falka ka dambeysaan malaynay wax kaloo hadda aan ognahay ma jiro marka maxaabiistii waxaa lagu celinayay saldhiga banaanka loo saaray oo saldhigaa loo waday kadib sida dilkuu dhacay maxaabiistii markii lasoo bixiyo banaanka lasoo bixiyo baabuurkoodii baabuur loola dhigtay waana lagala degay bartiaana lagu dil oo maxkamadda may loo dhaweeyaan maxkamadda ilideeda banaanka waayo oo meeshii eh, wadadii lamare la lahay ayaa loo dhigtay waxaa jira warar qaarkood oo sheegaya in maxkamad gudaheeda lagu dilay wararkaasma banaanka kore waay banaanka kore oo rika wadada laamigeeda meeshii la maray waay meesha lagu dilay eh, maxkamaday ka agdhowda banaankeeda weeyaan sidaad sheegayso marka dadka dilaaya dad nocee bay ahaayeen dadka ciidan waa ciidan waa dadka dilay oo qiyaam kasta oo caali oo cabdibeele wata ma garat haye marka waa kuwii dambanaha sheeganaya inay dambanan yihiin sheeganaya waa isaan qiyaasnay eh, wax kaleba oon ogahayo jirin ma ogan nimankaasa kuley baan qiyaasinaa inay jireen e, eedeysanayaasha maxaa dembiga loo haystay haddaa inoo ya maxaa dembiga lagu soo eedeeyay haddaa inoo sharxdo eedeysanayaasha cunug yar cunug yaroo saddex jir inay jireen oo keli ku dhex oo keligii meeshii laga soo qaadiyay aa lagu arkay cunugaan oo keli ku dhex jiro umbaa lagu arkay meeshaas umbaa eegtaas umbaa loo haystaa wax jirin lama yaqaan ilaayaan maxkamaddii maadaama raggan la soo eedeeyey ilaa hadda aad leedahay e, dembi laguma helin mana lagu waayin ma muuqataa yara maadaama hadda aad ilaa hadda qof disha lama oga in aad kasii hordhacayso natiijada ugu dambeysa maya taas kama hordhici karna hadda ma ma ogan waxaan ogna male nimankaa markhaatina laguma hayo iyagana ma sheegin inay wax dileen e, gerida wiilkan yar ee saddex sano jirka aad noo sheegaysid kiiskaas goorma u dhacay adigu oon muddo labaatan bil ka badnayn meelahaas camal u dhacay raggan dhibaatada geystay maxkamadda banaankeeda ku dilay kadib markii dilka dilkuu dhacay maxaa xigay walaahi dirkantuu dhacay hadii dambe mataqaana waa isku buubuuqa moogaya waana meeshiina isaga dhamaatay walba miiskiisa u qaatay miiskii waa lagala qaatay dadkii dhaliyaa qaatay caadi waay wax magaalada nafsi caadi waa wax dhiba kama jiro ragga dhibaatada geystay hadda gacanta booliska miyay ku jiraan mase ilaa hadda waa la baadigo lama hayo sida lay sheegaan soo qortweli ama sheegin qaladku ku jiraa sidee wax u jiraan eh, maadaama maxkamaddu ilaahay hadda aysan go gaarin falkan kalena u dhacay wax l wallaahi hadda anagu waxaanada asaaday karno mm-hmm. oo qaladka meeshaas ku jiraa isaanay tahay aan dhigi karna ma jiro madan haye waxaan saaday karna malaha waxaan arkin ubaahan sheegi karna waxaana arkin maan sheegi karna raggan waxaa laleeyahay anba warar ku helaynaa in cadaalad darro ay tabanayaan oo raggan lagu hubo kiiska amba dhibaatada ay geysteen hadda dilka uu ku dhacay marka eedahaasi maxaa kaga jawaabaysaa maxaa la xukumaya maxkamadda maanta la hor keenay hadee booliska iyagaa iska haysteen ma isikeen maxkamaddu anu kulley waxay ka wadeen laakiin taasu ma garanayno booliska iyagaa haysteen oo muddo dheer oo lix iyo toban beriya haysteen waxay ku haysteen ilaa haanta anagu ma naqaano iyagaa laga rabaa inay sheegaan waxay ku haysteen ragga eedeysanaa ee eh, maanta la dilay goormee gacanta boolisku ay soo galeen oo lasoo qabtay adiga lixi toban berido maanta todoba toban ah marka maxaa ku madalasaneedeen markay aad doonayseen inaad dib ugu celiseen saldhiga maxaa xigay oo aad doonayseen inaad samaysaan maya eh, dib markii loo celiyo waxaa waaye waa la dhinaay marka baaritaanka inta la gaanay arrintaan dhacda Ah, eh, sidoo kale magaalada waxaa lasoo sheegayaa in xaalad kale ay gashay oo ciidamo boolis ay ku dagaalameen magaalada iyadana gudoomiye maxaa xog okeysan arrimahaas taas waa meel yaro gunta ah. adiga kulley ma aqaanaayo arrimo kale inay taana malaynaya ma faham ma fahamsin laakiin waxadda dhibba oo socdo oo faa-iidan haye wax magaalada walqalaga ka jiro dhibaato kalea ma jiraan magaalada wax dhiba ma jiro nabadaa ka jirto waa sideedii caadigeed wax dhibaatooyin kale ma jiro ugu dambeyn guddoomiye kiis horaa jiray oo wiilkan saddex sano jirka ah oo cadaalad u baahnaa labadii ruux ee deesanayaasha ah ayaa maanta la dilay maxaa tallaabaa oo xiga oo idin qorshaysan inaad qaadaan eh, tallaabada marka ina la hela maaho markii dadkii wax dilay la hela markaas tallaabada la qaadi karaa waayaa dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe isagoo johor ku suganayo warbaahinta kulmay faahfaahin kaga bixinayay askari ka tirsan ciidanka deegaanka oo shalay ee maxkamadda jowhar horteeda ku dilay laba nin oo eedeysanayaal ahaa oo lagu soo eedeeyey inay dileen ama ay ku lug leeyihiin falka dilka wiil yar oo ama da-yar ah oo lagu dilay xaafad ka tirsan degmada jowhar wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal waaya dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ah ogaaleh markana wararka dunida inteeda kale ayaan aadaynaa ah mareykanka ayaan ku hormaraynaa ugu yaraan saddex qof ayaa la dilay shan kalena oo ah. ay dhaawacmeen kadib toogasho ka dhacday eh, jaamacadda michigan university ee dalka mareykanka goordhow toogashadaasi waxay dhacday xalay fiidnimadii sida wararku ay sheegayaan xiliga ee eh, dalka mareykanka booliisku waxay sheegeen in laba qof lagu dilay toogashadan ka dhacday halkaasi lama oga cidda weerarka geysatay balse waxaa lagu raad joogaa rag la tuhunsan yahay inay weerarka ka dambeeyeen marsi horeysi booliisku waxa ay soo bandhigeen sawirada laba rag ah oo lagu tuhunsan yahay in falkaasi ay ka dambeeyeen baadi goob socday saddex saacadood kadib booliisku waxa ay sheegayaan imika in raggaasi lagu tuhunsan yahay falkan in iyagu ay ka dambeeyeen booliisku waxaa kaloo tilmaameen in aanay caddeyn karin si rasmi ah cidda ka dambeysay falkan laakiin tuhun oo kaliya ay tahay raggan waxa lagu tuhmayo dhinaca kale ku-xigeenka booliiska waa dhinaca kale ku-xigeenka jaamacadda maamulka ee michigan ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay arkayeen laakiin aanay ka haynin wax sawira toogashadii xalay ka dhacday ee jaamacaddaasi ku taala mareykanka waxay kusoo beegmaysaa afar toban bilood kadib toogasho wadareed bishii novembar soddonkeedii sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii ka dhacday dugsiga oxford high school ee ku yaala aagaas kaas oo lagu dilay shan iyo toban waa kaas oo wiil arday ah oo shan iyo toban jira ah uu ku dilay laba arday oo kale oo ku fasal ahaa wiilkaasi shan toban jirka ah ayaa xilligaasi weerar eh, ka geystay iskuulka dhexdiisa waxaana uu si bareer ah ugu toogtay laba wiil oo ku fasal ahaa mareykanka waxaa ku badan dhacdooyinka caynkan oo kaleha booliska mareykankuna waxa ay hadii jaraalaba ah ay isku dayaan inay soo bandhigaan ama ay ka daba tagaan dhacdooyinka caynkan oo kale ah isla wararka mareykanka ayaan ku guda jirnay dowladda mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in aan ilaa iyo haatan la garanaynin meesha ay ka yimaadeen saddex walxood oo joog sare ku duulaya oo lasoo riday dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey iyagoo oo dul hehaabaya hawada sare ee dalka mareykanka dowladdu waxay sheegtay inay rumaysan tahay walxahaasi in ay ahaayeen diyaaradaha waxa lagu basaaso inkastoo ay si buuxdo meesha aysan looga saari karin in ay si cad ay u yihiin waxaasi wax basaas ah iyo in kale waxaa jiray tuhun ah in shiinuhu uu wado fal maleeg ah uu mareykanka ku basaasayo iyadoo toddobaadyadii hore ay ahayd markii lasoo ridayay buufin hawada sare ee habaysa ee mareykanka taas oo mareykanku uu aaminay inay tahay jaasuus jaasuus ama basaas wax loogu yeero oo uu ka dambeeyo ama ay ka dambeyso dowladda shiinuhu afhayeenka golaha amniga qaranka ee mareykanka john kerry ayaa goorsiii horreysay wuxuu suxuufiyiinta aqalka cad kula hadlay waxaana uu yidhi walxahani waxay u muuqdaan walxo awood u leh in ay wax basaasaan hase ahaatee inagu ma hubno ayuu yidhi waxa uu sheegay in haraadiga walxahaasi ay ku soo dhaceen goob aada u fog oo ay adag tahay in la gaaro gunteeda baraf aada u badan ayaa yaalla goobtaasi suurtagalna maahan ayuu yiri xilligan qabobaha in goobtaasi la gaaro laakiin si kasta waxaan isku dayanaa goobtaasi inaan gaarno maalmaha soo aadan si aan walxaan u baarna ayuu yiri wasaaradda difaaca mareykanka ayaa sheegtay in aanay eh, ku guuleysanin in ay soo ridaan haraadiga waxaasi wasiirka eh, gaashaandiga mareykanka waxa uu intaasi waa wasiir u hadlay ewasaaradda eh, gaashaandhigga amaba wasiirka gaashaandhigga ee eh, mareykanka waxa uu sheegay in baaritaan loo baahan yahay dheeraada in walxaan lagu sameeyo si loo ogaado waxa ay yihiin dhinaca kalena dowladda mareykanka ayaa si adag ee eh, u diiday eedaha ugu yimid shiinaha ee ku saabsan in mareykanku uu sanadkii hore dul mariyey hawada dalkaasi inka badan boqol buufinood oo kuwa waxbasaaso ah oo duulaya joog sarana ku duulaya taas oo dowladda shiinuhu ay ku andacotay in maraykanku isaga laftiisuba horey walxahan uu u sameeyey keliyahana aysan ahayn in isaga marka lagu sameeyo uu ka hadli karin oo keliya laakiin horey uu u sameeyey falkan oo kale arintaas ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xiisadda labada dal ay cerka isku sharartay kadib markii ay ciidamada mareykanku ay soo rideen boofintii ka timid dalka shiinaha oo hawada dalkaasi mareykanka lagu qabtay afayeenka golaha amniga ee qaranka ee aqalka cad johnka waxa uu sheegay oo telefishinka lagu magacaabo m s n b uu u sheegay inuu rumaysan yahay in shiinuhu uu daandaansi iyo sirdoon uu wado shiinaha ayaa waxa uu qirtay mid ka mid ah buufinada in ay muddo sideed maalmood ah dul heehaabeysay hawada dalka mareykanka ka hor inta aanu soo dirin afartii febraayo markaas uu ogaaday mareykanku in hawadiisa wax buufin ah ay ku jiraan laakiin shiinuhu waxa uu bacadeeyey dhowr toddobaad ka hor in hawada mareykanka ay ku jirtay buufintaas lagana yool gaaray wixii looga dan lahaa dowladda syriana waxa ay ogolaatay inay furto laba marin oo kale oo laguoo xaduudda dalkaasi ah iyadoo ogolaatay in gargaar la geliyo wadanka dhulgariirku uu haleelay ee syriya syriya cunaqabateyn xoogan ayaa saaran madaxweynaha dalkaasi syria bashar al asadna waxa uu xirtay xuduudihiisa isagoo ku andacoonaya in dowladaha caalamku ay iska indhitireen syria dhulgariirka ku dhuftay dalalka turkiga iyo siiriya ayaa saameyn xoogan gaarsiiyey waxaana dowladda siiriya ay sheegtay inay heli weysay gurmad la-eg midka ay heshay dowladda turkiga ku dhowaad afartan kun oo qof ayaa ku dhintay dhulgariirada ka dhacay wadamada siiriya iyo turkiga marka tirada laysku daro intaasi ka badan ah ay dhaawacantay intaasi kuwo ka badan oo kale ayaana isbitaalada jiifa oo dhaawac qaba dhulgariirka ka dhacay dalka ee turkiga ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa weli in khasaarihiisu ay sii kordhayaan saacadba saacadda ka dambeysay iyadoo uu ka wan yahay kan ku dhuftay gudaha dalka syriya si kastaba madaxweynaha syria bishaar al asad ayaa mar warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka reer syria loo gurmado hadda imika markii xuduudaha la furay ee gelinkii dambe shalay laaya imika waxa ay dowladda syriya ay helaysaa gurmadyo kala duwan oo deeq ah si loo gaarsiiyo dadka waa dadka ah, dhulgariirku uu ku dhuftay markana new zealand haddaan aadno duufaan xoogan ayaa ku dhufatay dalka new zealand sida wararka ka imaanaya dalkaasi ay sheegayaan duufaantan oo xawaariyadu sareysa ayaa ku dhufatay qeybo kamid a ah gudaha dalka new zealand wasiirka maareynta deg dega ah ayaa waxa uu xaqiijiyey in eh, duufaantu ay tahay mid xoogan eh, loona baahan yahay in gurmad la sameeyo waxaana tuhunsannahay ayuu yidhi in duufaantani intan ay kasii badan karto ugu yaraan soddon iyo siddeed kun oo guri ayaa iminka koronto la-aanah subaxnimadan talaadada ah ayuu yidhi kuwaas oo korontada la jaray oo ay eh, geeduhu inta badan ay daateen waxaana uu ka digay oo u digay shacabka ku dhaqan deegaanadaas in ay gobolkaasi ka hayaamaan si ay duufaanta uga badbaadaan duufaanta ayaa xawaaridu sarreysaa iyadoo saacaddiiba jaraysa ilaa iyo kun mayl waxayna adag tahay ayuu yidhi in tan laga badbaado keliya waxaa looga badbaadi kara ayuu yidhi in laga qaxo aaga isagoo ugu baaqay dadka deegaanku inay barakacaan ra-iisul wasaaraha new zealand ayaa dhinaca kale ku dhawaaqay xirmo gaaraysa koob iyo toban dhibic milyan oo gargaar ah oo la gaarsiin doono dadka duufaantu ay barakicisay duufaanada xoogan ee wadamada ku dhufanaya ayaa is soo tan iyo sanadkan laba kun labaiyo labaatan iyadoo mareykanka kanada jarmalka iyo new zealand iyo wadamo kaleba ay duufaan caynkan oo kale ah oo baraf wadata ay ku dhufatay weli saaxiibayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan ogaaleh markan ah wararka dunida inteeda kale ayaan dib ugu noqonaynaa ukrain iyo xulafadeeda waxa ay sheegayaan in ay saanad military ay isku caawinayaan xulafada ukrain ee dunida inteeda kale ayaa waxay dooneysaa in ay ku caawiso dowladda ukrain saanad milatari oo dheeraad ah si ay iskaga caabiso weerarka dowladda ruushku ay ku hayso ee eh, gudaha dalka ukrain isgaashaanbuurta nato gaar ahaan xogayaha guud ee isgaashaanbuurtaasi ayaa waxa uu mar kale ku buuriyey xulafada reer galbeedka inay caawiyaan dowladda ukrain si ay awoodeedu ay u kabacdo islamarkaana iskaga caabiso weerarka ruushku ay ku hayso gudaha dalka ukrain tan iyo februaarii tagtay ee sanadkii hore laba kun labaiyo labaatan waxa ay ukrain ay la kulmeysaa weeraro xoogan oo ay kala kulmeyso dowladda ruushka waxaana dowladaha yurub ay barbar taagan yihiin dowladda ukrain oo ay daneynayaan in ay iska caabiso dowladda ruushka sagaal qofna waxa ay u dhinteen cudur cusub oo lagu magacaabo merburg oo qandho daran iyo eh, xaalado kalaba wata kaas oo ku dhuftay bariga gudaha dalka equatorial kenya waddankan bartamaha afrika ku yaala ayaa iminka la kulmaya cudurkaasi oo aan la garan waxa uu yahay sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka equatorial kenya wuxuu sheegay cudurkan inuu qandho daran leeyahay xaaladda qofkuna ay tahay mid aan wanaagsanayn durbadiina qofku uu u dhiman karo xaalado kala duwan oo qandho daran ah toddobaadkii hore dowladdu waxa ay ku dhawaaqday in ay baarayso kiiska looga shakisan yahay qandhada ee dhiigbaxa loo yaqaano keliya saddex qof oo leh calaamadaha fudud ee cudurkan ayaa la arkay durbadiina waa ay geeriyoodeen waxayna u muuqataa in weli kiiskan baaritaankiisu uu yahay mid dheer oo dowladdani ay baarayso wasiirka caafimaadka waxau intaas ku daray in iminka qowra caafimaad loo diray arrintan markaana ay baarayaan fayraska mekbury waxa uu gubayaa eh, jirka biniaadamka oo dhan waxaana uu baabi-inayaa dhammaan unugyada jirka ayuu yidhi wasiirka caafimaadka ee eh, dalka equatorial genya mar uu cudurkan calaamadihiisa uu ka hadlayay afrika haddaan kusoo noqonno barigeeda hogaamiyaha eritrea ayaa ku eedeeyey mareykanka inuu taageerayo jamhadda ee eh, ka dagaalanta ethoobiya ee eh, tigreega ama t b l f madaxweynaha ee sisi afwerki ayaa waxauu ku eedeeyey dowladda mareykanka inay taageereyso jamhadda ee eh, tigrega ee halkaasi ku dagaalameen dowladda ethoobiya ee dhexe iyo sidoo kale jamhaddaas heshiis ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi ee dalka kenya sanadkan bilowgiisii heshiiskaas oo la dhexdhigay dowladda dhexe ethoobiya iyo jabhaddan ciidamada eritreyana ah horeba waxaa loogu eedeeyey in iyagoo dagaalkan qeyb ka aheen dowladda dhexe ee federaalkan ay garab ay siinayeen haddase waxaa soo baxay warar sheegaya in mareykanku uu arrintan dabada ka riixay waa sida uu sheegayo madaxweynaha dalka eritreya siisi afwerki ah wareysi gaara uu siiyey warbaahin ku hadasha ee afka amxaariga waxa uu ku sheegay in imika mareykanku uu qorsheynayo in uu xaaladda gobolkaasi mar kale dib uu u daaro sida uu sheegay todobaadkii hore hogaamiyaasha ayaa isku afgartay inay baabi wax kasta oo carqaladaha waxaana markii ugu horreysay toddobaadyadii lasoo dhaafay kulmay hogaanka t b l iyo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya oo markii ugu horreysay ishor fariistay waxayna ka wada xaajoodeen sidii loo baabiin lahaa wax kasta oo carqalad ama colaad ah loona heshiin lahaa ugu dambeyntiina laba sargaal oo ka tirsan booliiska maali ayaa uu la dilay weerar lagu qaaday bar kontarool oo ku taala dalka maali wadankan waxaa daashaday rabshado xoogan kooxo sheegay inay jihaad doonayaal yihiin ayaana ka dagaalama weerarka ayaa waxaa lagu qaaday bar kontarool oo ku taala magaalada nara oo xarunta gobolka ugu gobolka ugu weyn ah ee eh, ama ugu ballaaran ah ee eh, xuduudda la leh muritaaniya warbaahinta a f b ayaa loo sheegay in weerarkan uu yahay mid ay koox aan la garanayn magaceeda ay ku ekeeyeen ciidamada ammaanka oo bar kontarool aagaasi ku lahaa waxaana la dilay laba askari dagaal saacado socday ayaa halkaasi ka dhacay lama oga waxa weerarkan soo qaaday ayuu yidhi sargaal u hadlay ciidamada dalkaasi ciidamada maali sidoo kale bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen inay fuliyeen howlgallo gaar ah oo ay ka fuliyeen aagaas isla markaana aanay arkin wax dad ah oo aagaasi ku sugan mali tobankii sane ee lasoo dhaafay waxaa ka jiray fowdo xoogan oo kooxo jihaad aloosayaal ah ay ka wadaan halkaasi rabshadahana waxay ku sii baaheen wadamo dhowra oo ay ka mid tahay burkina faso iyo niger weli saaxiib yaal waxaad maqleysaan ogaale markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay ilaahay wax lagu caasiyaa cirib ma yeeshaan cadaab bay u jiiddaan naflaha caadadii xumi caqli iyo caqiido iyo cilmiba niman ka cayrtoobay oo caamadhagaal ah haddana caalimnimo sheegtay cirkana bela ka soo tuudhay oo ciiddayada keentay oo cadho ilaahay qabaa caasha noo galay muddayna caddibeen ee hadda wiish la caaridee halgankaa carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay ciyon guushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo calansurkeediiwaranadoo dalkaageed walba aryaadhaha dhab iyo dheel iyo waxay doontaa ka naqatee wixii aad shala diidda asaagaa laguma dayo weli kale leedhay walaaleedkiin doran deriska mungrong wararadoo dadkaagii aad hanaga dhex buuqine war waxaa kaloo la yidhi dirqi layskuma xakumo colaadina daawo ma leh ka wariyaan hindhaha fidhiido meeleed kukoytika nagoy war waxaan kaloo maqli jiray sandulle bal waa kaa shacbigii kaa rugdoorsaday war waxaa kaloo la yidhi siyaasaddii duntaa waa inay dhuxulo daacda axmedow waxaa kaloo la yidhi siyaasadu aabba ma leh naw annaga indhaha noo soo shidan oo dadkaagiaad war waxaa kaloo la yidhi haddaad awood ku fahanto u adkayso hurdala'aanta haddaad dembi samaynayso aad meel aan ilaahay lahayn haddaad cilmi ku fahanto samayso indha ka wanaagsan kuwaaga haddaad hanti leedahay farxadda soo iibso haddaad xor u tahay naftaada geerida kala baxso weli kale waliikaleelaarey ilaahay hoobaas dhiibu ayte irje iyo dhulje idhatiyo kuba aryaa maxaad ka timiday aad war waxaa kaloo la yidhi dhegi sheeka kuma maqal dhaaya weli ma ay qaban ruux ka dhaartay wadartiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimada guulku ku dhaata keligii war midnimadaada maahane orod xaafadiinnii qabo war maxaa la aadaa xurba maahane war nin yaabayaa wuxuu yidhi yaa waduud dunida maanta maxaa ka qaldan kii qaa'inka ahaa daacadnimo ayuu ka sheekaynayaa oo wuxuu sheeganayaa inuu daacad yahay tuuggii wuxuu sharrahayaa macnaha sharafta isagoo dhacay ummad dhan waxay lahaayeen dulmiwadihiina wuxuu ku dacoonayaa duco iyo allabari isagoo dulmiyey dad kale oo xaqoodii duulsiinaya alla ilahay inaa arkaysaa shabaabadiin bay sheeganayaan war shabaab wax sheegayeen waxay ila yaab badnaayeen markay yidhaahdeen naftaada iyo maalkaaga cidii kugu qabsatee iska dhic war shiikh xasaan wuxuu yidhi muqdisho dulmigii iga soo gaaray taageerayaashii iga fillaaday ahluqayr waaye aryaama naba sugidaa wacday war taageerayaasha xasaan ma dulmigay ka difaaceen mase dulmiyay ku taageereen war shiikh xasaan jimcadi dhoweed wuxuu yidhi arrinta laasa waxaana jimcada dambean ka hadli doonaa laakiin wixii qaaraan oo tolku igu soo qortaan waa iga diyaar wararadow dalkaaga aad warnimayow qabiir saadaaliye sheekh xasaan dagaalka lascaanood wuxuu ka dhihi doono wuxuu ku qiyaasay furriinka waxaa u sabab ah guurka dagaalna waxaa u sabab ah nabadda waar taa waa ognahay annaga waxba ha noo sheegini orwal meeshaad ka timi qabo war waxaan ku riyooday siyaasiga ugu daacadsanaa soomaalida oo ka hadlay dagaalka laascaanood wuxuuna yidhi dagaalka laascaanood wuxuu socdaa isbuuc dad badan baa ku dhintay kuwo kalena waa ku dhaawacmeen laascanood waa magaalo muhiim ah oo gobolka sool ku taalla hargeysana waa magaalo kale oo muhiim ah oo maroodijeex ku taalla midnimadana aan ka wada shaqayna walaalayaal waar waxaasi siyaasina ma ahayn ordad meeshaad ka timeed warwar ma haysiina wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti wuxuu yidhi xaaladda laascanood annaga shaqo kuma lihin dadka nagu eedaynaya inay ujeeddo kale ay leeyihiin wuxuuna warkiisa ku soo gebagabeeyey annaga waddamada jaarka ma faragelino waana garanaysaan ma aha waar annaga jabuuti intaa nooga warramin or dadkaaga aad war kalamanayaan gabyay dhegaysta gabayada burhaantale inaan dumar ku faalleeyo oon darteed u beegsado yartii cali kamiin joogtay markaan gabarh sambuus u eg bartaa laygu soo ridaya fool canuunileeyay tixdan kugu ammaanayo adaan kuu sameeyey qof kale igama goosteene lugahaagan dhuudhuubanee mudaca aad moodo ha ku aadin meelaan dhawenyeysa kaa jebin warankoolow gabayada burhaanta oo dumarka ku ammaanaysood sheegayso foolcanuuni ley miyaa war waxaa kaloo la nin waliba islaantiisa waa inuu ammaan tahay anse taydu waa udug haddaan odhan lahaa maantay iskaa bulaa inaan ahay dadkuba waa ogsoon yahay bal maxaan idhaahdaa naflo way arkahayaan waar waxba nagama kaa gelina ordoo meeshaad ka timeed abbawtan oo kale adugu maantoo dhan geedka dadka kala didwan warnimiyo lankiskaabulnimba siin shaagiday ka daydayo magaalada kadaydayo magaalada meertaana war kalemaanay war ma haysiine eh. masiibada dalkeenna ka jirta eh. weli way rafanaysaa eh. maalin kastana foolxumadii aad ogeed midka sii xun ayay rabaan inay sameeyaan warna warnamikii xoolaha xasuuqaaya waxaa laga malaysay inuma jiraanay saawax yihiin salaadii subax markii laga baxay allah u naxariistay sheekh mukhtaar cabdi xaamuud oo ahaa imaamka masjidka maqaamul ibraahim ee ku yaalla agagaarka jaayga degmada wada jir markii uu salaada dushiyey ayaa iridda loo istaagay halkiiyaana lagu dilay fadhiistay sheekh mukhtaar cabdi xaamud ah. soddon sano ayuu imaam ahaabaa layidhi jamaacadii masaajidka ugu tujiyena ah. waxay sheegeen inuu duco dheer akhriyey dalka iyo dadkana uu u duceeyey jamaacada iyo waalidiintood iyo muslimkoo dhanna u duceeyey marka dadkuu saa ka dujiye qaar ka mid ihi waxay dhaheen ah. xaqiiqo waxaa ah kuwii dilay inaysan muslin ahayn muslimiintuu u duceeyena aysan ka mid ahayn aryaadhaha sheekh mukhtaar cabdi xaamud allaha u naxariiste ciddii dishayaa ku naartege asaga iyo aabbihiis iyo ehelka horena khayraa lagu yiqiin wax khayraanna ilaah uga rajayhaynaa waa shiiq waana shahiide laakiin shirkii culummada go'aanadii ka soo baxay waxay sheegeen kuwaanu khawaariijaan xabbad dhaafayn inay yihiin waxaana kaloo toban joor laydiin sheegay cali iyo cusmaan kuwii dilay cid kalooy diin ku dhaafayaan inaysan jirin oo cabdullow ma kuwii cali iyo cusmaan dilaa weli nool khawaariijta waa niman qariban qoom ehelunaara waa duul qur-aankaiyo sunnaha qaadaco jaray waa adduul qorshahoodu yahay dhig qurqurintiisi waa duul khasaaraha shacbiga qayiiboo jecele waa duul qofkii ay arkaan qala sidii neefe waa duul qatala hooyadood oon qudh bixinayne waa qaafiliin owdanoo qowl ilaah maqale qoorta go'i un mooyee shabaab mala qaneecaade ar maqal oo adigu ma sugayda warnimayow khawaarij waana uma dhimana hadday wax maqlayaan hmm. balaan shabshablana ku daynee codsi baan u dirayaaye hmm. kan la qaarijinayaa rabbi kuma aqadaye hmm. qoodhiinyaxare wada diinwaanada qadariyo geerida ku quustee naga daaya qaraxyada war adigu qudhaskaagu qodhaayo xidhada meeshaad ka tibi qabo war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan shiikhoo jaaliyadaha yurub talyaaniga kula hadlay wuxuu yidhi waxaa laysku raacay oo culummada adduunka iyo kuwa soomaaliduba caddeeyeen khawaarij inay yihiin nimankaani war taa iyaguba waa og yihiin madaxweynuhu ma ugu sii celcelinaya warwarka iga dhex gelina wuxuu yidhi shabaab waa dhallinyare yaan mar dambe magaca dhallinyaradeenna lagu sheegin war hadda kore banguura wuxuu yidhi magacii da'yarteenna dembi baad ka dhigteenoo gudaha iyo debaddaba dulmi baad geliseen daacuf maad la baxdaan duumahayda dhammayse war warkayga dhex madaxweynuhu wuxuu yidhi hadda kabacdi kuwaas magacoodu waa khawaarije ha loogu roonaado war mar haddayba diinta islaamku khawaarij ku sheegtay in loogu roonaado xaq bay u leeyihiin wargooyin wakiilka midowda afrika ee soomaaliya oo maalin dhoweed isbitaalka xoogga dalka qayb cusuba laga furay khudbad ka jeediyey wuxuu yidhi ah! kuwan waa hawaariij hawaariij hawaariij wixii kalou ku daray garan maayo khawaariija lala dagaalamo waa ayd war madaxweyne xasan shiikh intuu jaaliyadda la hadlayey wuxuu kaloo yidhi guddoomiyaha gobolka banaadir madaala hadda ka hor wuxuu yidhi hal doolar dalkaaga ku dhiso haddana waxaan idin leeyahay hal doolar dalkiinna ku difaacda hayehe hal doolar soo diyaariyo dalkaaga hooyo ku difaac hal doolar soo diyaariyo dalkaaga hooyo ku difaac mau yidhi waar cabdulla waxbaana annagaana difaacayna ordoo dalkaagii qabo war kalemaanay war ma haysiine magaalada jowhar maanta arrin la yaab laha ka dhacday laba nina maxkamad la soo saara lagu eedeeyey inay wiil yaro sakiira dileen kadibna maxkamaddii markay dhegaysatay xabsigaa lagu celiyey tidhi kadibna wiilka la dilay ninkii dhalay ayaa inta qoray soo qaatay ayuu labadii nin maxkamadda ku hor dilay eh, eh, taasi waa gacantaa ku garoorsiiye wala maxkamadda jiraanjiliye jiraanjiliye guraas ana jiliya arewaarey war maxkamadda miyuu cadaaladdarra ka dareemay warwarka waa iga dhex gasheene ninku maxkamadda cadaalad kama sugin sababtoo ah dacwadu ma dhammaan wareeggii koowaad ayayna maraysay marka maxkamaddan xukun ka soo bixin waa cadaalad iyo waa cadaaladdarro midna lama dhihi karo war horta nin hubaysanoo wiilkihiisi la dilo asagoo dacwo qaba maxaa maxkamadda keenay wargarii gardoro mashalgorodaasan lankii waladiri ii lankii lukudili ma inu sor fedhaysideen war eedaysanayaal lahayoo maxkamad la keenay amnigaa mas-uul ka ahe ma ilaalada maxaabiistu ka mid ahaa ninka la wargaldaloolin yaryaamay meesha ku jirtaa walan hagliyeleta naw waar ma fahmina ordaya dalkiinna aada aryaadhaha samigay cabdulle baa wuxuu yidhi how bulshadeeganin buuqgeelsho ka baxsadaahu ma badnayn bulshadeeganin buuqgeelsho ka baxsadaahu ma badnayn waar annagaa baxsanayna war adigu dalkaagead waaqlow golihi guurtida somalilan iyo geedka kalamaan miyaad beriga isku qaladay war guddoomiyaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan miyaa geedka kalamaan soo gaadhay waar naga fadhiiso war ninkaagan taagan oo buuqayo eh. adugu naga fadhiisa war hanugu buuqina naga fadhiiso horta buuqa kalamaan diidayaa loogey rabaa waa yaabe warya adugu dadkaagii aad ah! waxaan qabanayo malaxanaegawaryaa buuqanaga daaya idinka maxayda daaray war ha soo fadhiina dalkaagii aad war warqanaga daaya dalkiina aad war marfac ka war naga daaya xabadda war jugtuubali jugtuubali warya war meesha maxajaanibaa waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaad la socodsiinayay waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaad isaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo